اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس فافهمنه وافعل samee buu ina yidhi sheekhu cibaadatan cibaado samee idaa goortii tanawacad ay kala gedisnaato wujuuhuhaa wajiyaalkeedu qaababkeedu markay kala gedisan yihiin cibaadada samee bikulli maa qad waradat si walbay ku soo aroortay ku samee bikulli maa qad waradat ay bikulli wajhin waradat bihi weji kastoy ku timidba ku samee buu ku yidhi litafcala si aad u samayso darteed assunnata sunnada fi lwajhayni labada wejiba labada wejiba si aad sunnada u samayso wataxfada walitaxfada iyo inaad xifdido darteed asharca sharciga inaad xifdido bidii tan sababteed inaad ku xifdido annawcayni ee labada nooca iyo labada nooc inaad sharciga ku xifdido darteed qaacidadan cibaadaadkaay ku saabsantahy macnaheeduna waxa weeye cibaadaadka waa laba nooc qaarna hal weji bay ku soo arooraan halno hal qaab unbay ku yimaadaan halkaa qaab unbaa loo samaynaya cibaadaadka qaarna qaabab kala duwan bay ku yimaadaan yacani hal qaab wax ka badan ama hal si wax ka badan bay ku imaanayaan laba siyood saddex siyood afar siyood ka badan bay ku soo aroorayaan cibaadada marka hal qaab wax ka badan ku timid see loola dhaqmayaa waay ma hal weji baan ka qaadanaynaa oo isagaa unbaan istimraaraynaa oo daa'imaynaa mise sida fiicani waxa weeye in aan wejiyadoo dhan wada samayno hadday noqoto inaan wejiyada dhan wada samaynaa fadli badan wejiyadaasoo dhan ma hal mar baan wada kulminaynaa mise kolba mid baan qaadanaynaa intuba waa wax imaan kara waay in la yidhaahdo qaababkan hal mid uun ka qaado isagaa uun isaga dheg wixii ka soo hadhayna faraha ka qaad in la yidhaahdo kulli wada qaado oo kulli wada qaadada laba macnal yeelanaysa in kulligood hal mar aad isla wada keento ood hal meel ku wada qaadato oo hal mar ku wada camal fasho iyo inaad kulligood wada qaadato laakiin calaa طariiqati اlbadel mid baad hadda ku camal fali ood qaadan mar kalena mid kalaad qaadan mar kalena mid saddexaad baad qaadan waad jamcisay laakiin calaa طariiqati اlbadel kolba mid baad qaadata taas wey midda marka uu sheekhu ka hadlayo ee tee wey marka saddexdaa kee wey ma wejiyadan midka ugu kaamilsan baan qaadanaynaa ee ugu dhammaystiran oo isagaan ku soconayn mise waxaan dooranaynaa inaan kolba nooc qaadanno annagoon isu geynin mise kulligood hal mar baan isu geyni karnaa oo hal siyaaq baan u wada samaynaynaa saddexdaas su-aaloodba way imaan karaan sheekhu marka wuxuu ku yidhi wafcal cibaadatan idaa tanawacat wujuuhuhaa bikulli maa qad waradat hal qaab keliyata ha ka qaadanine sida fadliga badan wejiyaday ku timid oo dhan wada qaado laakiin muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa kolba mid qaado calaa ariiqati albadel kolba mid qaado tu kale haddana qaado haddana tu kale qaado saasuu ka wadaa maalan tusaalahay ku caddaanaysaa qaacidadu yahay adciyat اlistiftaax maalan fi الsalaa salaadda marka la galo ducooyin waxaa jira lagu furfurto intaan faatixada la akhriyin faatixada intaan la bilaabin halkaa ducooyin baa ku jira waxaa la yidhahdaa adciyat alistiftaax waxay ku soo arooreen dhowr nooc dhowr weji bay ku yimaadeen dhowr siyood bay ku soo arooreen alfaad kala duwanna waa ku yimaadeen marka san yeelina waa waxaa soo arooray subxaanaka allahuma wabixamdika wa tabaaraka smuka jadduka walaa ilaaha hayruka way soo aroortay in la ahriyo waxaa kaloo soo aroortay allahuma baacid baynii wa bayna khaطaayaaya kama baacadta bayna almashriqi wاlmaqrib ila akhiri اducaa waxaa kaloo soo aroortay wajahtu wajhiya liladii faطara الsamaawaati wاlأrض ayb kayrkoodna way soo arooreen ilaa wuxuu yani waxa way gaadhsiinayaa muxuu ahaayey sheekh albani aleyh raxmat ullah awjuh aad u fara badan buu gaadhsiinaya wax dhib ma leh lan turaacu waxba dhib ma leh ayib marka awjuhdaa iyada ah maxaan samaynaynaa waay maxaan samaynaynaa ma wada qaadanaynaa oo salaaddii markaan gallo kulli ma har mar baan la wada imaanaynaa oo intaan dhahno subxaanaka allahuma bixamdika markaad dhammayso baad haddana waxaad ku daba xijinaysaa muxuu ahaayey Ehm, allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya markaasaad haddana ku daba xijini wajahtu wajhi ilai fatara samaawaat haddana ku kalaad kusii daba xijin kulli hal mar miyaad isu wada keenaya ilan kulli way wada sugan yihiin mise hal midunbaad intaad cimrigaaga iska qabsato sida caamadu iyo dadku u badan yihiin wajahtu wajhi liladii basaa loogu yaqaanaa iyadaasaa la iska qabsan bas waxa kaleeto iyagaa iyagay jirtaa hal mid miyaad isaga dhegiyo taasaa daa'imi ma kulli baad wada qaadan oo halkaa meel hal mar baad soo wada aroorin ma ahee midba mar baad qaadan miyaa oo maalan salaaddii maqribka waxaad akhriday wajahtu wajhiya liladii cishihii baad timid subxaanaka allahuma bixamdikaad akhriday salaaddii subax baad tagtay allahuma baacid baynii baad akhriday waad wada qaadatay laakiin hal meel maada isugu keeni soo saas maa ayib saddexdaa xaalkee la samayn waayo sheekhu marka wuxuu rajaxayaa waa lawa in la wada qaataa fadli badan horta way bannaan inaad hal mid ku kaaftoonto way bannaan hal mid intaad xifdido taa uun inaad ku kaaftoonto waxaase ka fadli badan inaad kulli wada qaadato seed ku wada qaadan calaa ariiqati اlbadel midba mar camal fal maxaana isu wada keenin taasaa ka fadli badan saas daraaddeed baa wuxuuna yidhi wafcal cibaadatan idaa tanawacat wujuuhuha bikulli maa qad waradat adoon isu keenin mid walba wada qaado saasaa fadli badan waxaa la mida maalan ataxiyaadka oo kale ataxiyaadka isaguna wuxuu ku soo arooray noocyo aad u fara badan waxaa jira atixiyaadka cabdullahi bnu cabbaas atixiyaadka cabdullahi bnu mascuud mid laga warinayo muxuu ahaayey ibnu cumar mid laga warinayo cumar bn khaaab mid laga warinayo abu muusa alashcari mid laga warinayo caaisha um mid walbana waxbuu midka kale kaga yara bedelan yahay alfaad bay ku kala gedisan yihiin inkastoo alfaadda intooda badan ay isaga mid yihiin haddana siyaadaad iyo naqsi bay isla dheriyeen waxbay ku kala duwan yihiin marka keen qaadanaynaa waay yani maalan atixiyaadka cabdullahi bn cabbaas oo kale altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية وأن محمدا عبده ورسوله وأنا تحياتك أوقات إمام الشافعي كتبت الشافعية كيكو يا ليوان atixiyaadka cabdullahi bn cabbaas waa cabdullaahi bn mascuud markaad u timaaddo wuu ka duwan yahay wuu ka duwan yahay oo waxa weeye altaxiyaatu lilah wاlsalawaatu wاlطayibaat assalaamu calayka ayuha الnabiy ka cumar waxbaa ka gedisan midka caaisha waxbaa ka bedelan abu muuse waxbaa ka bedelan ka cabdullahi bni cumar waxbaa ka bedelan kullina waa ataxiyaad wada sax maxaad samayni marka kulli ma hal mar baad isu wada keeni maya hal mid haddaad ka qabsato waad heli kartaa ka cabdullahi bni cabbaas cabdullahi bni mascuud kii aad ka qabsataba saas daraaddeed baa a'immada madaahibta midba mid buu qaatay kan cabdullahi bni mascuud imaam axmed baa qaatay kan cabdullahi bni cabbaas waxaa qaatay imaamu shaafici maalikiyadu midka cumar bay qaateen baan u malayn wahaakadaa qoloba mid bay qaateen haddaad marka mid ku kaaftoonto dembi maada gelina waad qumanta waxaase kaa fiican ruuxa intuu kulli wada bartay midba mar isticmaalaya kaasaa kaa fiican way ka fadli badantah macnaha cilladana sheekha inoo sheegi doono waxaa ka mid a ah maalan salliga nebiga sal lla alay wasalam isagana wuxuu ku yimid ilaa toddoba nooc salliga nebiga sal alla alay wasalam marka lagu sallinaya salaadda gadaasheeda ama taxiyaadka gadaashiisa ilaa toddoba nooc buu ku yimid toddobadaa nooc inaad isu wada keento ma aha hal mid haddaad ka qabsato waa sax waxaase ka fiican inaad kulli wada qaadato noocyada ood wada barato midbana aad mar ku camal fasho midba aad salaadaha salaad ka mida akhrido taasaa ka fiican taana way miduu sheekhu tilmaamayo oo uuna leeyahay sidaas yeel meesha waa meesha loo yaqaano ee ikhtilaafu tanawuca meesha culimmadu yidhahdaan ikhtilaafu tanawuc waa ikhtilaaf kulli nas ku soo arooray intaa midkaad qaadatana ee sax wada ah aadaankaa ka mida alfaaddiisa kala dubedelan aqimaaddaa ka mida maalan alfaaddeeda kala gedisanaya siyaabaha kala gedisanaya salaadda loo aqimo axaadiista ku yimid kulligeed waxa weeyaan min hada alqabiil bay gelayaan saas way macanaa xataa adkaarta ka dambaysa salaadda tasbiixda iyo xamdiga iyo dhowr nooc bay ku soo arooren oo kala bedelan marka waxaad ula dhaqmaysaa marka wafcal cibaadatan cibaado samee oo oo la imow idaa goortii tanawacad ay kala gedisnaato ay kala bedelnaato wujuuhuhaa wejiyaalkeedu wejiyadeeda yacni siiqaday ku soo aroorday alfaadday ku timid baa kala bedelan oo noocyo kala bedelanah bikulli maa qad waradat waxay ku soo aroortay oo dhan ugu camalfal buu ku yidhi bikulli maa qad waradat hadday ku timid toban siiqo iyo toban nooc tobankaba ku camalfal hadday toddoba ku timid toddobada wada qaado hadday afar ku timid afartaba wada qaado bikulli maa qad waradat laakiin wuxuusan inoogu darin calaa ariiqati اlbadel laa calaa ariiqati اljamci ha isu wada keenin laakiin kolba mid qaada kala bedelo kala bedelo kolba mid qaado saasaa la doonaya culimada qaar ka mid a ah, alimaam ibnulqayim oo kaleeto waxay leeyihin mid mid baa la rajaxayaa yani maalan waxa weeye mid baa xagga yani macnaha uu xambaarsan yahay iyo alfaadda inta la fiiriyaa la rajaxaya oo hadda maalan wuxuu rajaxay ducaau listiftaax subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka buu rajaxaya oo wuxuu ka rajaxayaa istiftaaxaadka intooda kale iyadaa ka fadli badan buu leeyahay macaaniday xambaarsantah marka la fiiriyo laakiin sheekhiisii sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo hayrkii waana sidaa ay muxaqiqiin badan qabaane waxay leeyihiin maya kala rajixid meeshu ma taallee waa wax la wada banneeyey eh kulli wada qaado kolbana mid qaado sidaasaana ah sawaabkaa macnaha ayib xikmadda ku jirta maxay tahay marka lagu leeyahay marka cibaadada noocaas ku timid wejiyaday ku soo aroortay oo dhan ku qaado cilladu waata litafcala inaad samayso darteed u samee u qaado ugu camal cibaadadii nooca ahayd wada samee litafcala inaad samayso darteed assunnata sunnadii inaad samayso fil wajhayni labada wejiba inaad sunnadii ku samayso darteed saas way manaa bimacnaa sunnada markay wejiyo badan leedahay ood wejiyadeeda faraha badan ku camal fasho ajir siyaada bay leedahay litafcala sunnata fi lwajhayn wa taxfada walitaxfada iyo inaad xifdido daraaddeed asharca sharcigii inaad xifdido bidin nawcayni labada nooc sababtood inaad ku xifdido labada nooc sababtood inaad ku xifdido iyaduna waxa weeye markaad sunnada ku camal fasho waad xifdin oo waad ilaalin oo waa taqaanaa oo ma halmaamaysa haddaadan se ku camal falin way kaa fakan way kaa fakanaysaa oo macnaheedu waxa weeye waa kuwii dhihi jiray muxuu ahaayey ay dhihi jireen culimmadu cilmiga cilmiga waxaad ku xifdidaan camalka saas way yaani waqtigu markuu dheeraado cilmiga haddaad xifdido laakiin aadan ku camal falaynin maca tuuli zaman waad halmaami laakiin hadduu noqdo waxaad ku camal fashay yawmiyan oo dhowrkii beriba mar ku soo maraya oo camaliyan aad u samaynayso waad xifdin soo maha wabittaali waxaa kuu xifdisan sharcigii baa kuu xifdisan waxaa kuu xifdisan intaasoo weji bay ku timid intaasoo qaab bay ku timid su-aal baa kugu imaanaysa sheekh anigu sidanaa la ii baray oon u sameeyaa haddaadan marka wejiyadii wada garanaynin wax saxsan baad khaldi oo waxaad dhihi hor way kaa khaldan tahay aad atixiyaasanaysa waxba kama jiro saasuu macana mid waxaad arkaysaa maalan salaaddii uu aqimaya sidii loo aadaami jiray oo kaleeto siiqadii aadaanku ku aqimahaya markaasuu wuxuu leeyahy sheekh aniga waaan waxaan arkay masaajid masaajid khariban baan soo arkay buu leeyahy oo maxaa kharibay hadde aadaankiibiiba aqimaad ka dhigeen buu leeyahy kuwa noocaas sheekh ma lagu daba tukanaa buu ku leeyahy war waa sax siiqadii lagu aadaami jiray haddii aqimaadda laga dhigo waa sax nebiga ka sugantay sal la alay slam marka sharcigii waad xifdin oo masaa'ishani masaa'il aad xifdisan tahay bay noqonayaan markaad wejiyadii qaababka kulli uga camalfalsho shareecadii baad xifdisay saas way macnaha haddaad hal qaab keliya qaadato intii kale marka waa kaa maqanta macnahaas labadaa xikmadoodba waa ku jiraan siduu sheekhu tilmaamayo sidaas daraaddeed in la wada qaato ayaa sunno ah laazimse ma ah laazimse maaha oo hal qaab ruuxii ku kaaftooma bimacnaa dembi muusan gelin shay laga fiican yahay oo waxaan u jeedaa shay fadli badan unbuu ka tegay mooye dembi muusan gelin ana shareecada khiyaarkaa bixisay kan qaado kan ku kaaftoon kulli wada qaado oo kolba mid ku camal fal wahaakada walzam طariiqaة الnabiyi اlmuصطafى wakhud biqowli الraashidiina اlkhulafaa walzam laazim طariiqaة الnabiyi nebiga طariiqadiisa laazim jidkii nebiga laazim nebigii almuصطafaa ee la doortay wakhud qaado biqowli raashidiina kuwii toosnaa ee hagaagsanaa ee hanuunsanaa qowlkooda qaado alkhulafaa ee khulafada ah alkhulafaa'i bay ahayde waxaa loo gooyey hamzada loo gooyey lishicr shicirka dartii baa loo gooyey ayib dariiqada nebiga laazim dariiqadu bimacnaa waxaa laga wadaa sunnadiisa nebigii la doortay allah doortay tabaaraka wa tacala sida uu tilmaamayo xadiidka fi saxiix muslim min xadiidi wahilat bni asqac yani wuxuu nebigu uri sal lla lay waslam ina allaha اصطafaa min bani ismaaciila kinaana واصطafaa min kinaanata qurayshan واصطafaa min qurayshin bani haashim واصطafaanii min bani haashim ismaaciil carruurtuu dhalay kinaanuu ilaahay ka doortay kinaanana ilaahay quraysh buu ka doortay qurayshna wuxuu ka doortay bani haashim bani haashimna anuu alla iga doortay marka mar walba qolada la doortay buu ku jiray lafta dooran ayuu mar walba nabigu soo maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa ilaahay shakhsiyaddiisa uu doortay marka yacni mustafa ilaahay baa doortayoo xushay bal intuu ilaahay xushay oo doortay buu ugu fadli badan yahan saan soo marnay oo hore uga soo hadallay macna ayb marka nebigaas la doortay ariiqadiisa laazim ariiqadiisa laazim waxaa laga wadaa bimacnaa ariiqada ewaxay waxaa soo gelaya ariiqatuhu alcaqadiya wa ariiqatuhu alqawliya wa ariiqatuhu alficliya wa ariiqatuhu altaqriiriya inta soo gelayaan yacani dariiqadiisa caqiidada iyo dariiqadiisa cibaadada iyo mid wixii hadal ah iyo wixii ficil ah iyo wuxuu taqriiriyey kulli waa ariiqadiisa waajibna waa waajib hadday mustaxab tahayna dee waa mustaxab laakiin mar walba dariiqadiisa qabsa wey macnaha saasuu ku leehay ayib nebiga dariiqadiisa iyo sunnadiisa uu ku soo celin doonaa oo markuu adilada ka hadlayo ayuu mar labaad dhihi doonaa wa sunnatun muhabbata markuu ka hadlayo adilada sharciga laakiin hadda wuxuu ka wadaa nebiga dariiqadiisa qaado bimacnaa sunnadiisa qaadonbuu ka wadaa wuuse soo celin doonaa sunnada nebigu sal lla lay iyo dariiqadiisu inay xujo tahay in la laasimana ay laga maarmaan tahay qur'aankaa faa'iidaynaya wa atiicu allaha wa atiicu arasuul allah ateeca rasuulkana ateeca waxaa la yidhaahdaa caamilka rasuulka ateeca ficilka atiicuu ah waa la madax baneeyey atiicu allaha wa atiicu arasuula bimacnaa waxay ku tusi bay leeyihiin nebiga taacadiisu waxay mustaqil ka tahay yacni laazim kuma aha wixii nebigu jideeyey in qur'aanka laga helo laazim maaha ee waxaa jira miduu isagu jidaynayo oo haddana qur-aankaan ku holo min xayu اljumla laakiin qur-aanku wuxuu tilmaamay wixii nebigu la yimaado qaata salawatu rabbi waslamu aleyh wuxuu jidaynaya marka wax qur'aanka laga helana way noqon wax qur'aanka ka baxsanna way noqon oo sunna mustaqilana wuu jidayn labadaba ku raaca aayadda kale sidoo kale alla waa ka yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicuu اllaha waaiicuu الrasuula wauli اlmri minkum u fiirso yani aiicu اllah caamilku waa madax bannaayah wa atiicu arasuula caamilkii baa la soo celiyey wa ululmri markii la yidhina caamilkii lama soo celinin leanna daacada ulilmrigu waxay ku xidhan tahay daacada ilaah iyo daacada rasuulka ma madax bannaana soo ma laakiin daacada nebigu salawaatu rabbi wasalamu aleyh daacadiisu waa daaco alla waay laakiin macnaheedu ma aha inuu intii alla qur-aanka ku soo dejiyey inuu ku ekaado ma aha macnaheedu yani wuxuu leeyahay yacni e, e, sunno qur'aanka sharxaysa masaa'il uusan qur'aanku sheeginna caddaynaysa sunna mustaqila sunnada la yidhahdo way maanaa ayib sidoo kale allah tabaaraka wa tacala waa ka yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibukum allah nusuusta macnaha kutusaysa way fara badan tahay wattabicuuhu lacallakum tahtaduun waa ka alla yidhi raaca nabiga sal lla lay waad hanuunaysaane si aad u hanuuntaan laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju اllaha walyawmi اlآakhir marka way fara badan tahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim saas way maanaa waa kan soo imaamu axmed tafsiirkiisii waan soo marnay aayaddaa uu markuu fasiray horey baan usoo sheegnay marka ariiqadaa nebiga laazim salawaatu rabbi wasalaamu calayh ariiqadaa nebiga laazimo sunnadiisa ku dheg maxaa yeelay haddii aadan dariiqadiisa qaadin dariiqo kalaad qabsan dariiqada kaleed qabsatayna damaano ma haysid inay saxsan tahay bal way khaldan tahay qaطcan ilaahay tabaaraka wa tacaala ridihiisa iyo taacadii waxaan dhihi laha jannadiisa iyo ridihiisa iyo abaalgudka wanaagsan ee agtiisa yaalla hal dariiq basaaba loo maraaba dariiq labayaaba ma jiro waa dariiqii nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh dariiq labaad oo lagu gaadhi karo maba jiraba wixii khilaafsan waa waxuun lugooye ah walaa tattabicu subula waay jidadkaas yaryarkay leexanayaan meel xun bay kugula dhammaanayaan marka dariiqaa laazima waay wakhud biqowli raashidiina alkhulafaa shariga labaadi wuxuu yidhi dariiqada nebiga markaad laasimto salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad iyadana qaadataa raashidiinta khulafada qowlkooda qaado nacam yani nebiga qowlkiisa iyo ficilkiisuba waa xuja waa u tegi doonaa iyo taqriirkiisa kulli khulafaau araashidiin waxaa la yidhaahdaa sheekhu siduu ku wado alkhulafaau alarbaca alkhulafaau alarbaca oo abu iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliyin radia allahu canhum jamiican ayuu ka wadaa khulafaau araashidiin iyagaasi inay khulafaau raashidiin yihiinna wuxuu leeyahy waa ijmaac wixii iyaga ka soo hadhay inay khulafada gelayaan oo khulafaa uraashidiin gelayaan khilaaf baa ka jooga bima fii dalika cumar ibn cabdilcaziiz laakiin afartooda waa laisku waafaqsan yahay afartooda waa lasku khilaa waa isku waafaqsan yahay manaa khulafaa uraashidiin waxay geliyaan culimada qaarkood muxuu ahaaye alkhilaafa calaa minhaaji الnubuwa oo khulafaa uraashidiinta ay geliyaan xasan ibn cali bn abi طaalibin radi allahu tacala canhu arda oo aabihii markii la dilay muddo yar aabbihii uga dambeeyey kadibna waa kii tanaasulayoo xilka muslimiinta uga tanaasulay mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu mucaawiya marka wuxuu ahaa awalu muluuki lmuslimiin muslimiinta boqorradooda boqorkii u horreeyey buu ahaa melik buu ahaa isagu khaliif ma ahayn laakiin khulafo marka la yidhaahdo waa afartaa hore iyo xasanoo qaarkood ay ilxaaqiyaan qaarkood cumar bn cabdilcasiis bay ku daraan wahaa kada laakiin sheekhu wuxuu leeyahy afartaas ayuu ku ekaynayaa isagu marka khulafaa' اraashidiin qowlkooda qaado yacni ficilkooda iyo qowlkooda iyo sunnadoodii iyo dariiqay jideeyaan qaado iyadana buu ku leeyahy macnaha oo meeshaa wuxuu ka dhigayaa marka xujuu ka dhigayaa xujuu ka dhigayaa la xujaysanayo muxuu u deliishanayaa dariiqa khulafaa' اraashidiin inuu xujo yahay wuxuu u deliishanayaa xadiidkii cirbaad ibnu saariya ee caanka ahaa ee nebigu uri sl lay slam alaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi dariiqadayda laazima khulafada raashidiinta ana dariiqooda laazima nebiga amray salawatu rabbi waslamu alayh ayib marka sunnadu waa dariiqada ama qawli ha noqoto ama ficli ha noqoto waxaa kaleeto oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayh si khaas ah si khaasa wuxuu uga hadlay labadii khaliifae u horraysay abubakr sidiiq iyo cumar oo nas gooniya ku soo arooray oo nebigu uhi sl lla lay iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar haa gadaashayda labada iga dambeeya ku dayda oo abubakar iyo cumara ku dayda ayib in yutiicuu abaa bakrin wa cumara yarshuduu buu nebi sl lla lay slam xadiidka kale ayib xadiid muxuu ahaayey fii saxiixi muslim ku yaalla xadiis dheer ah qayb ka mid a ah, xadiis abi qataada hadday ateecaan abubakar iyo cumar way toosayaan oo way hanuunayaan way hagaagayaan ku dayda buu marka nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh adiladaasaa marka waxaa loo deliishanayaa khulafaa'u raashidiin wixii ka yimaada xaggooda waa xujo horta wixii ay isku raacaan oo afartooduba isku waafaqaan nas khilaafayana aan lahaynin xuji ahaan baa loo qaadanaya hadday iyagu iskhilaafaan dhexdooda oo masaladii ay isku khilaafaan markaas baa waxaa la raadinayaa yani murajix kale wax kale rajaxa qowlkooduna wuxuu muctabar yahay ama camalkoodu ama madhabkoodu ama dariiqoodu uu muctabar noqonaya hadduusan nas khilaafin hadduu nas aayad qur-aana ama xadiida markaa isku dhacaan markaasi naskaa la qaadanaya ayib laakiin hadduusan khilaafin qadaayaadkuna qadiyo markaa ijtihaadiya ay tahay ijmaacoodiiyo waxay isku raacaani markaa waa xuja sida sheekhu uu leeyahay hadday iskhilaafaanna dee markaa waxay leedahay kala rajixid iyo markaa kala doorasho iyo say u kala xoog badan yihiin iyo in la raadiye markaa mid walba wuxuu deliishaday ayib amaa saxaabada intooda kale khulafaau raashidiin marka laga yimaado saxaabada intooda kale wuxuu leeyahay qowlkoodu ninna xujo kuma ah ayib nina xuja kumaa khaasatan hadduu khilaafo sunnada allahuma wuu ka hadli doonaa oo beydka inoo soo socda buu kaga hadli doonaa saxaabada intooda kale laakiin wuxuu ka wadaa marba hadduu qowlka ama ra'yiga ama dariiqa saxaabigu uu khilaafo nas nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasi wax ka soo qaad ma wax ka soo qaad ma leh ijtihaad gafay unbaa loo qaadanaya saaxiibkiisuna uu yahay mujtahid ma'juur ah laakiin waa ijtihaad khaati ah soo ma ijtihaad gafsan waay sidaasaa la marinaya wuxuu miiaal uga dhigay sheekhu oo tusaale ku soo qaatay culimmada qaar ka mid a ah waxay yidhaahdeen buu yidhi gadhka gadhka waxaa bannaan ama sunnaba ah haddii uu ka bato qabashada gacanta gacanta markii saa loogu qabto wixii ka siyaadsan waa la gaabin karaa waxayna u deliishadeen buu yidhi ahar cabdullaahi bni cumar oo fii saxiixi albukhaari oo markuu xajka yimaado garhkiisa intuu qabto wixii ka siyaadsan qabashada ayuu jari jiray wuxuu yidhi marka culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen binaa'an calaa hada alahar waa sunno ama way bannaan tahay in garhka la jaro wixii qabashada ka siyaasan laakiin aarkaasi wuxuu khilaafsan yahay buu yidhi xadiidka nebiga sal lla lay ee dhahaya ucfu llixaa garhka cafiya sii daaya haddii axaadiistii ay ku timid garhka sii daaya oo faraha ka qaada saxaabiguna ficilkiisii uu axaadiistii khilaafay wuxuu leeyahay eh, ficilkan saxaabigu iyo qowlkiisu muctabar ma noqonayo marka waxaa la qaadanayaa sunnadaa la qaadanaya sheekhaas uu ka hadlaya arrinkiisa waa sheekh albani waa isagu bacd alculamaa buu yidhi sidaasay inta badan culimmadu sameeyaano xoogaa magacaabistu nooc xasaasiyay kicinaysaayo laga yaabaa qolo sheekha u u xamaasaysan ama ardadiisii ka mida inay waxoogaa ficillo ku kiciso laakiin bacd alculamaa bay laiska dhaha maa baalu qawmin ah. laakiin madhabkaa waxaa iskale sheekh albani baa iskale sheekh albani baa wuxuu ku tegey eh, in garhka la gaabin karo wixii qabdada ka ziyaadsan aharkaa cabdullaahi ibni cumar buu qaatay iyo ahar kaloo abu hurayre uu kas keenay labadaa aharbu wuxuu leeyahay xukmun rafci bay leeyihi wa bina'an calaa hada buu masalada ku dhisay ra'yigaa way ra'yiga marka sheekh ibnu cuthaymiin uu daciifinaya caleyh raxmat ullah marka wuxuu leeyahay qowlku hadduuba nas khilaafo saxaabiga qowlkiisu xataa khulafaa'i raashidiin ha ka mid ahaadee hadduuba nas khilaafo muctabar ma aha ka soo qaad male markaasi maana ayib marka khulafaa'u raashidiin wixii khulafo ahaa ee afartaa ka dambaysay iyagu wuxuu leeyahay dariiqoodu xujo ma aha laakiin xujadu waa waxay cuskadeen iyo daliilkay cuskadeen laakiin dariiqooda iyo ficilkooda xujo ma saasuu sheekhu rajaxaya walzam laazim buu ku yidhi ariiqata annebiyi nebiga ariiqadiisa laazim nebigii almustafaa ee la doortay wakhud qaado biqowli raashidiina kuwii toosnaa ee hagaagsanaa dariiqooda qowlkooda qaado alkhulafaa'i ee khulafada ah xilka muslimiinta nebiga uga dambeeyey ayaguna u kala dambeeyey yacni khulafaa bimacnaa waa kala dambaynta xilkii bay nebiga uga dambeeyeen ayaguna way u kala dambeeyeen xilka muslimiinta khulafaa raashidiin ayib qowlu الصaxaabi xujat cala اlaصx maa lam yukhaalif milahu fama rajax mar marka qaarkood waxaa jira masaladu iyadoon iyadoo nas leh baa laga yaabaa inay khulafadu u qaataan nooc oo muxuu ahaayey ijtihaadi ah xaalad markaa timid oo kale oon horay u jirin oo soo kordhay baa laga yaabaa inay ijtihaad mucayana ku dul dhisaan ayadoo masaladu nas leedahay sida masaladii dalaaqa saddexdaa ma israacaa mise isma raaco kaleeto wakhtigii nebiga sal lla alay waslam iyo wakhtiga abubakar iyo cumar wakhtigiisa qaybtiisa horeba saddexda dalqadood hal dalqad bay ahayd fii saxiixi muslim sida ku sugan wakhtigii cumar ayay dadkii waxay badiyeen inay saddexda dalqadood israaciyaan horeyna uma jiri jira daahiro soo baxda bay noqotay markaasuu cumar wuxuu ku ijtihaaday ijtihaad nooc tacsiir ah inuu dadka yidhaahdo ninkii saddexda ku dhawaaqa saddexdii waa ka wada tageen nooc edbin abahayd marka tacsiir ah waana lagu raacay lianna maqsadku wuxuu ahaa oo cumar u sameeyey inuu daahiradan soo baxday kaga hortago ilaa asalka mas'aladu waa sidii nebiga wakhtigiisa ahaydee naskuna ku yimid waay qur-aanka daahirkiisuna uu yahay mar marka qaarkood baa aimadu marka ay ijtihaad ahaan saa u qaadanaya haddii xaaladii oo kale ay jirto oo dalaaqa saddexdaa wada rididdiisu ay badato daahiradii cumar uu qaatay oo kale hadday jirto in sidii lagu wado cumar uu ku ijtihaaday oo dariiqa lagu socodsiiyo min baabi tacziir waa sunnadii khaliifka way markaa iskamana hor imaanayso iyadii xadiisku iskama hor imaanaya leanna ku noqoshada haweenta markaad furto aad ku noqonayso waa xaq dadku leeyihiin xaqaagii inuu kaa celiyo imaamku min baabi tacziir awoodihiisay ka mid tahay cumar sidaas daraaddeed ma khilaafin wax nas soo ma yaani noqoshadu waa xaq xoolahaagu waa xaq xuquuqda aad leedahay imaamka muslimiintu hadduu u arko inuu ku tacsiiroo ku edbiyo wuu kuu diidi karaa soo ma marka waa min hada albaab min hada albaab waxaa ka mid a maala cuثmaan ibnu cafaan radi allahu tacala canhu ardaa markii dadku bateen dadku markay bateen waa kaan waa ka aadaanka hore ee salaada jumcada jideeyey mana jiri jirin waqtigii nebiga salawatu rabbi waslamu alayh walaa waqtigii labadii saaxiibee ka horraysay abubakar iyo cumar ma jiri jirin laakiin waxoogaa waxaa keentay sabab baa keentay cillad aan horay u jirin baa soo korodhay wuu ijtihaaday wuu jiday ayib arrimaha noocaasoo a ah marka waa waxay ku xidhan tahay xaajadii ijtihaadka keentay hadday qaa'im tahay waa la qaadan karaa xaajadii ijtihaadka keentaiyo cilladii ay khulafadu wax ku dhiseen haddayna meesha ku jirinna asalku waa in naskii la qaato asalku waa inay sidii nebiga wakhtigiisa ay ahayd masalada loo celiyo way manaa sidaas weyaan qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisu xujatun waa xujo cala alasaxi sida saxiixnimada badan maa lam yukhaalif hadduusan khilaafin milahu mid isagoo kale ah famaa rajaxa faalxujatu markaa xujadu maa rajaxa waa wixii raajix noqdo waa meeshan wuxuu ka hadlayaa haddaynu nidhi dariiqada nebiga ha la laasimo taa hadal kama joogo khulafaa uraashidiin dariiqoodana qowlkoodana qabso ayadana waa ka soo hadallay saxaabadii caadiga ahayd een khulafada ahayn ayaga ka warran qowlkooda iyo madhabkooda meeshay mareen ma laasim ba ma xuja mise xujo maaha wuxuu ina yidhi saxaabiga qowlkiisa ficilkiisuna waa la mid madhabka saxaabiga iyo dariiqiisu waa xujo waa dliil alى اaصi sida صaxiixnimada badan buu yidhi aصx hadduu ku yidhaahdo maxaad meeshaa ka fahantay ya khilaaf baa ku jira soo ma صaxiix hadduu dhaho aصx hadduu dhaho bimacnaa qowl kalaa meesha ku jira masaladu marka garatay inay khilaafiyo tahay saxaabiga asxaabta qowlkooda iyo ficilkooda iyo dariiqooda iyo ikhtiyaaraadkooda iyo ma xuja oo sida daliilkao kale miyah mise xujo meehe waa ijtihaadaad uun fardi ah oo sidii la doono laga yeeli karo ayib la fiirinayo uun waxay daliishadeen wuxuu sheekhu yidhi marka cala alasax culimmada aqwaashooda masalada ku kala gedisan ka ugu saxiixi badan waxa weeye in uu yahay xujo yahay sidaasuu rajaxay tarjiixa sheekha saddex weji buu ku dhisayaa liwujuuhin alaaa buu leeyahy saddex wejiba markaan fiirinno saxaabiga qowlkiisu waa xujo wejiga koobaadi waxa weeyaan salaamatu caqiidatihim caqiidadoodu way fayoobayd dadka ugu fayoobi badan bay ahaayeen xagga caqiidada fayoobida caqiidaduna asbaabta tawfiiqay ka mid tahay mar haddii ruuxa iimaankiisa iyo caqiidadiisu fayowda asbaabta ilaahay inuu waafajiyo ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa in la waafajiyo sawaabka asbaabta keentay ka mid tahay waa qodob qodobka labaadi waxa weeye quruuntii ummadda qarnigii ugu fadli badnaa bay ahayd shareecadana ayagaa ugu aqoon badnaa rasuulkana ayagaa ugu dhowaansho badnaa xagga muddadoo saaxiibadii way nebiga ardadiisii wa ayagaa marka ugu dhowaansho badan xagga fahamka alla hadalkiisa la fahmo ama hadalka rasuulka la fahmo cidina ugama dhawaasho badno maxaa yeelay xaaladii nebigay la noolaadeen qur'aanka degiddiisii bay goobjoog ahaayeen tadbiiqii iyo tafsiirkii nebigay la noolaayeen ruuxana dadka waxaa ugu aqoon badan cidda laasimta a jaba ma la degtay ma la deristay ma la safartay ruuxa dadka ruuxa ugu aqoonta badan waa ruuxa ugu laazimada laasimidda badan saas daraaddeed sharciga waxaa ugu aqoon badnaa asxaabu rasuuliillah maadaama ay tanziilkii iyo tatbiiqii shareecadaba ay goobjoog ahaayeen lama gaadhi karo marka waa qodob kale qodobka saddexaadi waxa weeye wakhtigoodii saxaabada ahwaada iyo afkaarta iyo aaraada khariban inteeda badan ma soo bixin wax soo baxay waa jireen sida fikirka shiicada iyo khawaarijta iyo laakiin ahwaa fara badan oo ka dambaysay baa jirto intooda badan way dambeeyeen intaydan ahwaadu soo bixinna oo afkaartan kharribani ayna bannaanka u soo bixinna cahdigaas dadkii noolaa dariiqii kitaabka iyo sunnaday ku socdeen wax barxay ma jirin intaaba marka la fiiriyo wuxuu leeyahay qowlka saxaabigu waa xujo ayib laakiin wuxuu isweydiinaya markaan leenahay qawlu saxaabiyi ma saxaabi oo dhan baa gelaya saxaabiyaa la dhaha horta saxaabi waxaa la dhahaa ciddii nebiga la kulantay asagoo mu'minoo rumaysan iimaankii isaga ahaana aan ka noqonina ku dhintay ayaa saxaabi la yidhahdaa soo ma ayib ma saxaabi oo dhan baa marka gelaya maya buu leeyahy saxaabiga aan leenahay qawlkiisu waa xujo waxaan ka wadnaa saxaabada fuqahada ah ee cilmiga xambaaray ee raasikhiinta ah ee masaa'isha cilmiga loogu noqon jiray ee qur'aanka iyo sunnada u lahaa aqoonta dheeraadka ah saxaabadaasaan ka wadnaa buu leehay ama nin maalin intuu u yimid ama laba goor saddex goor intuu u yimid reebaadiye ahoo reerkiisii iyo xoolihiisii isaga noqday waxoogaa uun ka qaatay kadibna iska laabtay nebigii sidaa ku geeriyooday salawatu rabbi waslamu alayh waa saxaabi ficlan waa saxaabi laakiin saxaabi faqiiha ma aha soo ma xoogaa ku cibaadaysta waa ka qaatay laakiin aqoon fara badan iyo waxyigii iyo qur'aankii iyo fiqigii iyo taطbiiqii iyo tansiilkii iyo ma joogin xoolo dhaqatuu ka ahaa duurkaasuu ku jira reerahooduu iskala jooga kaasoo kale marka wuxuu leeyahay qawlkiisu waa xuja ma dhahayno li'anna intuu cilmiga ka qaatay baaba iska yarayd waxaan ka wadnaa marka saxaabiga aan leenahay qowlkiisu waa xujo waa fuqahaau saxaaba waay fuqahaau saxaaba iyo raggii cilmiga xambaaray wey macnaha qowlkaasi marka waa qowlka uu sheekhu rajaxay waana madhab daa'ifa min alculamaa alimaamu axmed ayaa ka mid a culimmada qabta saxaabada qowlkoodu inuu xujo yahay dabcan qeydka soo socduu ku xidhi doonaa ra'yi kale wuxuu leeyahay saxaabada qowlkoodu xujo ma aha leanna saxaabigu macsuum ma ah marar fara badanna aqwaasha saxaabadiiyo waxay ku imaanaysaaba iyadoo sunnada khilaafsan oo waaba macduuriinba marka xujo ma ah bay leeyihin qaarna way kala qaadayaan buu sheekhu leeyahayoo waxay leeyihiin raggii fiqiga iyo futiyada inay masaa'isha cilmiga loogu soo noqdo ku caanbaxay qoladaasi qowlkoodu waa xuja maxaa yeele cilmigooda iyo aqoontooda ay shareecada u leeyihiin baan wax loo dhiga lahayn amaa ninkii yaani waxa weye wax yaroo nutafa uun qaata isaga maya masaladaasi adiga waa mas'alo khilaaf ku jiro laakiin jumhuurtu waxay qabaan aqwaalu الصaxaaba xujo ma aha adiladana ka mid maaha sheekhuse wuxuu marayaa madhabka alimaamu axmed caleyh raxmat ullah oo dhahaya qowlka saxaabigu waa xuja goormuu xujo yahay maa lam yukhaalif milahu daabidka ama qeydkaa qabso hadduusan saxaabigu khilaafin mid isagoo kale ah hadduu saxaabi kale khilaafo oo nin isagoo kale ah oo xagga cilmiga iyo suxbada iyo fiqiga iyo mulaasamadii nebiga sal lla lay waslam kula mid ah hadduu khilaafo marka maxaan dhahaynaa famaa rajax buu markaa ku yidhi faalxujatu xujadu markaa waxa weeye maa rajaxa ay aladii rajaxa waa maadu waa mawsuulo waay xujadu markaa mid ka mida uun hadalkiisa ha qabsado ma ahe oo asxaabii kannujuumi biayihim biayihim iqtadaytum ihtadaytum xadiidkii mawduuca ahaa ah, saxaabadaydu waa sida xidigahoo kale mid alla midkaad ku dayataanna waad hanuunaysaan waxba kama jiro waa mawduuc been abuurad way xadiiskaasi ee saxaabadu markii ay iskhilaafaan oo aqwaashoodu iskhilaafto markaa kooda raajixa baa la fiirinaya maxaa kala rajaxaya waa asbaabu tarjiix kaiira marka asbaabu tarjiix kaiira waxaa la fiirinayaa mid walba muxuu wax ku dhisay aayad buu deliishaday xadiid buu deliishaday qiyaas buu deliishaday ijmaac buu deliishaday wuxuu deliishaday baa la fiirin daliilka ay deliishadeen marka la fiiriyo ayaa marka la kala rajaxayaa mid baa xadiid ka qarsoomi karaa mid baa faham qaadan kara qaabka istimbaadkaa la fiirin asbaabtii tarjiixa marka la aadaya yani taxakum markaa ma jiro taxakumka waxa la yidhahdaa inaad midun iska qaadato biduuni murajix saas way macanaha yani waxa weeyaan waa taxakum bilaa daliil baa la dhahaa taxakum bilaa daliil waxaa la rabaa marka inaad tidhaahdo aad baadho miisaanto isgarab dhigto adillada fiiriso istishhaadaadka fiiriso marka aad tidhahdo kanaa kan ka xoog badan midna dliil buu yeelan karaa midna dliil buu waayi karaa wahaakada saasuu sheekhu leeyahy maa lam yuqaalif milahu maalan waxaase baaqi noqon kara weli oo nooc murajaxaadka ka mid noqon kara ah haddii labadoodu ay kala faqiihsan yihiin kala aqoon badan yihiin kala cilmi badan yihiin abubakar iyo cumar oo kale koodee cilmi badnaa abubakar baa ka cilmi badnaa hadday isqabtaan oo mas'ale mucayana isku khilaafaan oon sabab kaloon wax ku kala tarjiixinno weyno waxaan leenahay madhabu abi bakrin arjax min madhabi cumar liannahu aclam soo ma asbaabta tarjiixay ka mid tahay markii wax kaloo dhan la waayo waxaa lagu rajaxayaa fiqhigiisa iyo rusuukhiisa iyo mulaasamada nebiga sal lla lay asbaab ayaga laftooda lagu kala rajaxi karo waayo haddii wax kale la waayo oo markaa lagu kala rajax macnaha ayib way fara badan tahay sidoo kaleeto hadday cumar iyo maala cumaan oo kale iskhilaafaan oo maslada isku khilaafaan wahaakada sidaasaa marka lagu wadaya ayib laakiin waxaan soo sheegnay eh, haddii muxuu ahaay uu qawlkoodu khilaafo nas uu khilaafo qawlkaasi marka wuxuu noqonayaa ijtihaad marjuux ah saaxiibkiisuna uu ma'juur yahay laakiin waxaa la qaadanayaa naska uu khilaafay baa la qaadanaya saas daraaddeed cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa waa kii dhihi jiray yuushiku an tanzila calaykum xijaarat min aلsamaa aqulu qaala rasuulu اllah wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar waxaan ka yaabayaa inay dhagaxyaan samada idinkaga soo daadato oo laydin ciqaabo maxaa yeelay waxaan idin leeyahay rasuul allaa yidhi idinkuna waxaad leedihiin abubakar iyo cumar baa yidhi yani abubakar iyo cumar maca jalaalatihima haddana maca dalika hadalka nebiga hadalkooda lama garab dhigi karo soo ma waa khalad rasuul allaa yidhi haddaad tidho dee abubakarna wuu yidhi rasuul allaa yidhi cumarna dee waa yidhi anuguna cumar baan haystaa waxaa lagu leeyahay oo cumar qawlkiisu iyo madhabkiisu ma rasuulka sunnadiisu u dhigmi karaa hadday sidaas yihiin khulafaa'u raashidiin iyo aclamu nnaasi bilumma aclamu اlumma wa afqahu اlumma waa afdal ulumma hadduu sidaas yahay qaabkaa loola mucaamaloonayo ciddii ka dambaysayna waa ka sii xag jiraa rasuul allaa yidhi inta lagu yidhahdo haddaad tidha dee shaaficina waa yidhi aya war rasuulkaa yidhi abu xaniifana dee wuu yidhi ah, maalig baa sidan yidhi war ukaade ukaade khatar waa leanna nebiga qawlkiisa iyo ficilkiisu waa xujo wixii khilaafana waxba kama jiro ilaahu cidda tidhi may noqoto cidda ugu aqoon badan ugu fadli badan ugu karaamo badan dadka may noqdaan waxba kama jira hadalkiisa maadaama uu khilaafay hadyigii nebiga sal lay slam iyo sunnadiisa uu khilaafay miisaanku marka taas waa inta laga doodayo qowlka saxaabiga iyo xataa khulafaa raashidiin inta laga doodayo ma xujaa mise xujo ma aha waa intaysan khilaafin kitaab iyo sunno iyo daliil saxa ah intaysan khilaafin hadday khilaafaan markaasi waxa weeyaan ijtihaadkoodu waa muctabar oo waxa weeyaan ictibaartiisu waxa weyan waa majuuriin majuuriin wey laba gooraba leanna waa mujtahidiin nebigaana sheegay salawatu rabbi waslamu alayhi mujtahidku xataa hadduu gafo waa ma'juur biijtihaadihi laakiin lagu raaci maayo lagu raaci maayo qayrkoodna iska bada cabdullahi bni cumar warkaa markuu lahaa waxan le abdullahi bni cabbaas oo uu leeyahay dhagaxyaanan inay idinku soo degtaan ka yaabaya masaladaasi waxay ku timid cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi tamatuca xajka ayuu dadka faray tamatuca oo bimacnaa in bilaha xajka la cumraysan karo oo xajkiiyo cumradiiba la wada gudan karo labada khaliif oo abuubakar iyo cumarna waxay dhihi jireen bilaha xajka yaan la cumraysanin oo tamatucay diidi jireen ayagu xikmadday u diidi jireen waxay ahayd waxay rabeen sannadka oo dhan inay kacbadu iyo beydku camirnaado oo bilahaa kalena la cumraysto bilahan xajkana xaj basa lala yimaado ifraadka waxa la yidhahda soo ma ifraadka xikmadday wateen marka waxa weeye inuusan baydku marnaba cidloobin haddii la yidhaahdo bilahaa xajka ayaan cumradiina gudan kartaan dee maxaan anugu laba safar usoo gelaya soo ma xajka markaan u socdon baan cumradiina gudanaya soo ma laakiin haddii la yidhahdo ma cumraysan kartid sanadka intiisa kalaad cumraysa soo saas ma xikmaddaasay marka ujeedeen markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi war nimayo nebi maxamed bay ka sugan tahay inuu tamatuca amray oo saxaabadiisa faray sunno nebi baa meesha taalla cumar iyo abubakar baa diiday baa idinkuna meesha la fadhida niman yoon laydin ciqaabin muxuu ahay ciqaabta iska jira buu leh waana sax sidaasaa sax وxujaة التkليف خdha أربعة قur'anuna وsuنة مثبتة min bacdiha إجmاع hadi الأمة والرaaبع القiyاas fafhmnah saxaabiga hadalkiisu xujatun xujo wey cala alasaxi sida saxiixnimada badan maa lam yukhaalif hadduusan khilaafin midlahu saxaabi isagoo kale ah famaa rajaxa faalxujatu xujadu xiina idin waayo maa rajaxa waa wixii xoog bata markuu saxaabi isagoo kalea ah khilaafo xujadu marka waa kii xoog badan waayo ayib waxujatu takliifi takliifta daliilkeediiyo xujadeedu khudhaa qaado arbacatan xaalay afar tahay ama khudhaa jumla ictiraadiya ka dhig arbacatun khabar ka dhig oo waxaad tidhahdaa waa xujatu takliifi takliifta xujadeedu khudhaa qaade eh arbacatun afar waay marka jumla ictiraadiyaad ka dhig jumla muctarida qur'aanunaa qur'aankanaga wey wa sunnatun iyo sunno muhabbatatun oo la sugay min bacdihaa sunnadaa gadaasheeda waxaa ahaaday ijmaacu haadi اlumma ummaddan ijmaaceeda wixii ummaddan isku raacda wاlraabicu midka afraadna alqiyaasu qiyaaskii weeye ee fafhamannah faham buu ku yidhi si fiican ugu fiirso meeshan wuxuu ka galay eh, adilada axkaamta adilada axkaamta haddaad xujo tidhaahdo iyo haddaad daliil tidhaahdo iyo haddaad burhaan tidhaahdo waa isku mid yacni adilada sharciga ayib adilada sharciga ayaa waxay tahay laba laba qaybood adilo laysku khilaafsan yahay daliilnimadeeda oo daliil ma tahay mise ma aha lagu kala aragti duwan waxaa ka mid a kuwa noocaasa taan hadda soo maraynay qawlu saxaabi oo kale waa daliil la khilaafsan yahay daliilnimadiisa waxaa ka mid a qawlu lkhulafaa'i alraashidiin ayaa ka mid a waxaa ka mid a maala camalu ahli اlmadiina cinda almaalikiya xujo ah cinda hayrihimna aan xujo ahayn waxaa ka mid a maalan ee waxaa loo yaqaano alistixsaan wahaakada sharcu man qablanaa baa ka mida ummadihii inagu horreeyey wixii sharci u ahaa adilada noocaasa iyo kuwo kaleetaba marka waa adila mukhtalaf fiiha a'immadu waa ku kala duwan yihiin nin ictibaariya iyo ninaan ictibaarininba waana meelaha la dhihi karo waa muctaraga keliyeeta a'immada fiqhigu keliya iskuma khilaafsana masaa'il farci ah keliya xataa khilaafkooda wuxuu gaadhayaa adilada qaar ka mida ma muctabar ba mise muctabar maaha oo markay maalan camalu ahli lmadiina maalikiyadu ay xujo ka dhigaan masaa'il fara badan bay ku dhisayaan oo ree madiinaa isku raacay bay leeyihin culimmadii madiina madiinaa lagaga dhaqmi jiray qolyihii kale waa ku diidayaan marka waxay leeyihin camalu ahli lmadiina adilada ka mid maaha masaa'ishay ku dhiseen oo dhan waa ku diidayaan marka wahaakada qawlu saxaabi waa xuja ninka yidhaahda yacni waxa weeyaan quyuud iyo dawaabid ba ha u dhigay wuu xujaysan ninkii ku diidayna een ogolaynna masaa'ishuu ku dhisay wuxuu leeya waa daciif maxaa yeelay asalkaad ku dhistay baaba daciif soo maarit meeshaa marka waxaad garan kartaa ayagoo xataa adilada qaarkooda isku khilaafsanaa bay haddana sidaas walaalo ku ahaayeen annagana waxa weeye adiladii inta laysku waafaqo baa masaa'il adilada hoos imaanaysa baan qoorta iskula jirnaayoon kala bixi laana oo haddaan lay waafaqinba waa la gaaloobay baan taaganna haddaaman laygu raacin gaalaa la noqday anaa islaam ah waxay ka mid tahay yacni faham darrada fiqi darraday ka mid tahay ruuxu kullamaa aqoontiisu ay ballaadhato oo aqoontiisu ay waasac noqdo sadrigiisu waasac buu noqonaya kullamaa ay aqoontiisu uruursan tahayna sadrigiisu iyo laabtiisu waa cidhiidhi laabtaa cidhiidhigaabuu doonayaa marka dadka inuu wada saaro ah, wabas masaladuu garanayey wax khilaafsan ma yaqaano taasuu marka doonaya dadku inay kuwa soo wada arooraan wuxuu taa ka waayana diintaba kuma jiro saas maana marka adiladaas aan soo tilmaaniyo kuwo kaleba waxaa la yidhahdaa aladillatu almukhtalafu fiiha adilada laisku khilaafsan yahay daliilnimadeeda adiladana qaarkeedna waa adilo mujmacoo laysku waafaqsan yahay daliil inay tahay saddex baa laysku raacsan yahay qur'aanka sunnada nebiga iyo axaadiista sugan iyo ijmaaca qiyaaska oo cinda aljumhuur culimmada badankooda ay raacinayaan daahiriyadaa khilaafsan ayaga laftooda camaliyan waa ka fakan waayeen qiyaaskana way kala qaadayaan laftooda oo tegi doonaa adilada marka waxa weeyaan jumhuurtu isla ogoshahay waa afartaa marka wuxuu ku yidhi waxujatu takliifi khudhaa arbaca takaaliifta sharciga ee dadka uu saaray takliif markuu ku leeyahay wuxuu ka wadaa axkaamtii oo dhan waxaa soo gelaya waajibkii waxaa soo gelaya makruuhii waxaa soo gelaya eh, eh, mustaxabkii waxaa soo gelaya muxaramkii waxaa soo gelaya mubaaxii kulli wuxuu gelinayaa takliif buu gelinaya takaaliif buu magacaasu wada yeelaya macnaha marka afar weeye takaaliifta adiladeeda loo xujaysan karo waa afar ta koobaadi waxa weye qur'aanunaa waay waa qur'aankeena qur'aankan xujanimadiisa layskuma diidanaa biijmaaci lmuslimiin biduuni khilaaf qur'aanku waa xujo qur'aanku waa xujo ayib xujonimadiisana dee qur'aanka laftiisaa xujo u ah isagaa xujo isu ah inuu xujo yahay soo ma oo isaga laftiisaa wuxuu tusay in ilaahay tabaaraka wa tacaala na amray qaadashadiisa masaladaasi marka waa masale iska fududo iyada hadal badan ma leh ayib qur'aanka marka ruuxa markaad doonayso inaad qur'aanka daliishato ood xujaysato waxaad u baahan tahay keliyata inaad iska fiiriso dhanka qur'aanka dilaaladiisa mas'aladan aad u deliishanayso ma ka mid tahay masaa'isha aayaddan hoos tegaya xagga dilaalada iyo istinbaadka unbaa laga fiirinoo xaggaa unbaad iska hubin amaa xagga qur'aanka ma sugan yahay xagga sugnaantiisa ayada hadal kuma jiro qur'aanku mutawaatir weeye sugnaanta xaggeedoo hadalba ma geli karaba oo aayadda markaad soo deliishato la dhihi maayo aayaddu horta hubso ma saxiix baa mise waa daciif ya ma war yaallaa maya xaggaa lagama bushin karo lianna hubuutuhu waa mas'ala qaطciya mutawaatir waayo weliba tawaatur camali ah oo naqli ah buu qur'aanku ku sugan yahay saasuu jibriil ku keenay nebiga ku soo gaadhsiiyey ummadduna jiil bacda jiil u kala qaadatay xifdi iyo kitaaboba waa qoran yahay laabtana waa ku xifdisan yahay carruurta yararkaa xifdisan waxba lagama bedeli karo marka soo ma qur'aanku marka tawaatur buu ku ku yimid sidaas daraaddeed dhanka hubuudkiisa iyo sugnaantiisa hadal lama gelin karo laakiin waxaa lagala doodi karaa keliyata xagga dilaalada iyo tusmada macnihiisu uu ku tusayo masaladan aad u daliishanayso waxaa tidhi dumarku inay waysada jebiyaan waxaa ku tusaysa aw laamastum unnisaa'a ku dhihi maayo lagaalamana doodi maayo aw laamastum unnisaa'a waa daciifoo ma sugna soo ma laakiin maxaa lagu dhihi aw laamastum unnisaa'a macnahaad u deliishatay oo taabashada gacanta ah lagama wadee galmaa laga wadaa maxaa lagugu haystaa marka ya dilaaladii waay haddaad aragto aayad qur-aan oo laysku khilaafsan yahay khilaafku wuxuu ka socdaa dhanka dilaalada iyo aayaddani macnahan ma ku tusaysaa mise kuma tusayso soo ma laakiin dhinac kale isaga hadalka geli maayo ayib taa waa sidaa daliilka labaad maxaa yeele ilaahay baa ballan qaaday tabaaraka wa tacala qur-aanka xifdiisa innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la saas daraaddeed baa culimmadu waxay mujmac ku yihin isku ogol isla ogolyihin ruuxii diida wax qur'aanka ka mida inuu diinta ka baxayo ama shakigeliya shakigeliya ma sugna ama ma jiro ama qur-aan ma aha yidhaahda daqiiqadaasuu diinta ka baxaya hadal ma leh ayib dhankaa marka waa laynaga kaafiyey amaa sunnada nebiga sal alla alay waslam oo daliilka labaad ah wa sunnatun muhabbata wuxuu sheekhu yidhi daliilka labaadi waa sunno la sugay qaydkaa dhahaya wa sunnatun muhabbata sunno la sugay oo yaa sugay culimmadii a sunna oo ah nebiga qowlkiisii ficilkiisa taqriirkiisa oo ay culimmadu sugeen waxaa meeshaa baxay sunnadii aan la sugin soo ma oo soo gelayaan axaadiista daciifka iyo midda mawduuca ah axaadiisaan sugnayn oo nebiga loo tiiriyaa jirta sidaas daraaddeed xadiidku wuxuu xujo noqonayaa markii sugnaantiisa la hubiyo inuu nebiga ka sugan yahay meeshaa waxaad u baahan inaan fahno markii qur'aanku soo degay qur'aanka allah baa xifdiyey wa ficlan sunnada nebigana allah xifdiyey laakiin waxaa jira axaadiis fara badan oon sugnayn oo ama been abuurad ah ama nebiga sal lla lay dariiqay kaga soo aroortay dariiq tabar daran uu yahay oo kutubta ku yaalla oo nebigaa yidhi laleeyahay loo tiirinayo in badan oo ka mida ismoodsiis bay ku soo galeen axaadiista in badan oo ka mida been abuurad bay ahaayeenoo cadowgaa soo geliyey diinta dad badan baa iska soo galayoo inay dumiyaan u soo galay waxaa laga soo galay marka ilan qur-aankii ma awoodi karaane inay axaadiista marka qasaan oo waxaan nebiga ka sugnayn geliyaan oo intay been abuurtaan ay isaga dhex daraan warkaasaa bilowday ilaahay tabaaraka wa tacaala rag buu marka u sameeyey muxadisiinta nimanka la yidhaahdo nuqaadda ee muxadisiin muxuu ahay jahaabidada ah nimankaasaa ilaahay tabaaraka wa sunnada ku xifdiyey noloshoodii waxay ku qaateen inay axaadiista nebiga ka saaraan waxaan sugnayn way kala caddeeyaan markaase waxaad arkaysaa yacni eh, qasas iyo qisooyin cajiib oo naadir ah hal nin oo xadiis ku yimid sanadkiisa ayaa waxaa la raadinhayaa meel walba laga raadinaya war ninka ayaa yaqaan waa loo safri shaam baa la tegi khuraasaan baa la tegi xijaaz baa lagu soo noqon maxaa la daba socdaa hal nin oo xadiis qolo warisay dhexdiisa lagu arkay a faarax ibnu maxamed ibnu cabdillaahi azubayri xaggee buu ka yimid waa la raadin waa la raadin waa la raadin ilaa salkiisa lasoo taabto beenaaluu ahaa tuule hebluuna ku noolaan jiray waana la yaqaanay haa warkii ka yimid waxba kama jiro sanadkaas baa ilaahay ku xifdiyey tabaaraka wa tacaala axaadiistu marka wax sugan iyo waxaan sugnay bay isugu jirtaa sidaas daraaddeed markaad xadiid deliishanayso laba arrimood baad u baahan tahay arrinta koowaad maxay tahay waa miduu sheekhu ku magacaabay annadaru asaabiq fiiro hore oo fiiro hore maxay tahay waa inaad fiiriso hal hada alxadiidu haabitun aw hayru haabit xadiidkani ma sugan yahay mise ma sugna soo ma qaybta sugan baa haddana sii kala baxaysa haddaa xadiiska la yidhahdo waa mutawaatir isaga hadal ma leh hadduu xadiidku aaxaad yahay aaxaaddaasaa waxay u kala baxaysaa saxiix iyo xasan iyo daciif iyo wax ka sii hooseeyo mawduucah marka wixii xasan ku jooga unbaa la xujaysan wixii ka hooseeya oo daciif ah iyo wixii ka hooseeya lama xujaysan karin oo xujo ma ah inkastoo daciifka ay culimmada qaarkood xujaystaan oo deliishadaan laakiin waxay waxay u qaybsan yihin culimmada qaarkood waxay culimmadu u qaybsan yihiin xadiidka daciif marka la yidhaha xadiidka daciifka mawduuca isaga meel iska dhig mawduuca isaga been abuuradkaa isaga lama xujaysto walaa meel laba looma xujaysto xataa inaad warisaan bannaanayn inaad caddaynaysa mooye nebigaa yidhi ma dhihi karsa maxaa yeele waa been abuuradkii labadii yaani kuwii been abuurtay baad adiguna qayb ka tahay soo ma tuug iyo tuug baad isla tihin haddii aad keento oo tidhaahda rasuulkaa yidhoo inaad caddayso oo tidhaahdo rasuulka waa laga sheegay laakiin waxba kama jiro sida xadiiskaan hadda sheegayno o kaleeto xadiiskaan hadda sheegayno o kaleeto asxaabi kannujuum biayihim iqtadaytum biayihim iqtadaytum ihtadaytum iyo wixii la mid amaa xadiidka daciifka ah culimmada qaar ka midaa qaba in la xujaysan karo loo xujaysan karo ama loo deliishan karo abwaabta qaarkood laakiin shuruud bay ku xidhaan oo waxaa ka mid a maalan xadiidku inuusan dacfigiisu shadiid ahayn waxaa ka mid a maalan markaad ku camal falayso inaadan ictiqaadinin inuu nebiga ka sugan yahay xadiis nebi inuu yahay waa inaadan ictiqaadinin waxaa ka mid a inuu asal haabitoo sugan hoos tegayo ee uusan tashriic madax bannaan jidaynaynin shuruuddaa haddii laga helo bacdu almuxadisiin waxay leeyihiin waa lagu camalfali karaa abwaabta fadaa'isha iyo wixii la mid maqaazida iyo fadaa'isha iyo waxaasaa lagu camalfali karaa bacdu almuxadisiinna waxay leeyihiin marba hadduu daciif yahay warkiisa ka bax walaa baab abwaabta cilmiga ka mida looguma camalfali karo taxta shuruud mucayana xataa looguma camalfali karo saasaana raajixa saasaa raajixa daciif waa daciif warkiisa ka bax marba hadduu daciif noqdo lama soo qaadan karayo ayib marka sidaas daraaddeed baa sheekhu wuxuu ina yidhi wa sunnatun muhabbata iska hubi xadiidku inuu sugan yahay waa waa tilaabada hore tilaabada labaadna waa tilaaba laaxiqa oo annadaru fi dilaala wey markaa xadiiska tusmada uu ku tusayo xugumka ayaad haddana fiirinaysaa qawaaciddii istinbaadkaad isticmaalaysaa sidaasaad marka ugala soo baxaysaa xugumka saas daraaddeed deliishiga xadiidku waa ka adag yahay deliishiga qur'aanka xaggee buu kaga adag yahay dhanka ya xagga hubuudka qur'aanku uma baahno baadhis soo ma laakiin xadiidku wuxuu kaaga baahan yahay baadhis markaad hubisa kadib unbaad u imaan kartaa muxuu ku tusayaa oo laga qaadanaya muxuu faa'iidaynayaa gadaal dambow saas wey macnaha waa nadra laaxiqa buu sheekhu ku magacaabay marka hubuudka iyo dilaaladaba inaad iska hubisay u baahan tahay oo hubuudka waxaa kaa kafaalo qaaday culimmadii sunnada culimmadii xadiidka wax walba ka shaqeeyey oo axaadiista kala saaray oo midka sugan iyo midkan sunnayn kala soocay oo kutub ka qoray oo taraajimtii raggii xadiiska ku yimid mid walba tarjamo u sameeyey ka hadlay Ah, kumanyaal axaadiista sanadkooda ku soo arooray baa nin walba tarjamadiisa la dabagalay xaggee buu ku noolaa goormuu dhashay goormuu noolaa yaa arda u ahaa yuu wax ka qaatay xaggee buu u safray xaggee buu joogi jiray xaalkiisu muxuu ahaa a yani waxa weeyaan dabagal aan caadi ahayn bay ku same markaasay kulli wada qoreen wax maanta kombyuutaradu ayna samayn karin bay maskaxdoodu samaysay aan caadi ahayn marka turaadkaa iyo dhaxalkaa qiimaha badan bay ka tageen muxadisiintu wax walba waa kala sooceen marka laakiin musiiba waxayna haystaa markaan cilmigaasoo dhan inta jaahil jahli lagaga sugan yahay uu yidhaahdo ma axaadiistii nebigaad qaarna daciifinaysa qaarna saxiixinaysa ah, war xadiiskani ma sugna a ah, nebigu sal lla alay waslam qunuudkuu daa'imay xataa faaraqa addunya waa daciif wadaadkii shaaficiga ahaa fiqiga uun akhristay minhaajka akhristay wuxuu ku leeyahy seebuu daciif ku yahay ma xadiis nebi baa daciifa ah ma adiga ra'yigaaga oo waxaa doontana waa daciifin waxaa doontana waa diidi miya u isku leeyahy mama fahamsanaba waa ka dhacsan soo ma waa imtixaan weyn marka xadiiska nebiga wax badan oo lagu dhex daray baa jira waxaan sugnayn baa jira wixii waa inay kuu kala soocan yihiin markaad kala socdood hubiso inuu xadiidku sugan yahay daliisho haddaadan hubinoo uusan sugnayn ama aadan garanayninna ha daliishanin horta soo hubi tilaabo labaad u imo marka daliishigeedu waa dambeeya axaadiista nebigu sal lay aslam markay sugnaato xujanimadeeda qur-aankaa ku tusaya aayadahaan soo marnay aiicu llaha waaiicu rasuula iyo ee muxuu ahay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu iyo nusuus aad u far badan waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiinan iyo waman yacsi allaha warasuulahu faina lahu naara jahannama iyo kulla ummati yadkhuluuna aljannata ila man abaa soo ma qiila waman ya'baa ya rasuula allah man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii dakhala annaar soo ma nusuus aad u fara badan baa kutusa qur'aan iyo sunnaba leh xujiyada axaadiista nebigu markay sugnaato salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa ka mid a maalan xadiidka nebigu sal lay slam uu leeyahy laa ulfiyanna axadakum laa ulfiyanna axadakum muttaki'an calaa arikatihi ya'tiihi اlamru min amrii fayaqulu laa nadri ma wajadna fi kitaabi اllahi ittabacnaah alaa wainii uutiitu اlkitaaba wamilahu macahu xadiidkaas axmed iyo tirmidi iyo ibn maajah iyo kayrkood baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey wuxuu nebigu uri sal lla lay waslam yaanan ogaanin mid idinka idinka mid ah oo sariirtiisa ku jiqilaysan sariirtiisa ku dengiga oo amar amarkaygu ka mida intuu u yimaado dhahaya war waxaas ma naqaan wixii kitaabka ilaahi aan ka helno waannu raacaynaa wuxuu qur-aanku xalaaleeya waanu xalaalayn wixii qur-aanku xaaraameeyana waanu xaaraamayn amaa waxaan intaa ka ahayn kuma jirno ka ruuxaasoo ruux noocaasoo kaleoo idinka idinka mida yaanan helin buu nebigu sal alay slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi aniga waxaa laysiiyey kitaabka qur'aankaa iyo mid isagoo kale oo la jira wa milahu maca qur'aanka mid la mida oo isagoo kale ah la jirankiisa ah wa milahu maca maxaa laga wadaa sunnada sunnada way macna in badan qur'aanka waxaa ku imaanaya alkitaab waalxikma soo ma ah, a'immada selafku xikmadaa waxay ku fasireen qaarkood fahmiga iyo fiqiga qaarna waxay lehin alxikma almaqsuud bihi sunna imaamu shaafici baa ka mid fii kitaabi arisaala aad buu masaladaa uga niqaashay marka axaadiista nebiga sal alay slam xujiyadeeda waxaa ku tusaya kitaabka laftiisaa ku tusaya bal waxaa aan ka maarmin qur'aanka qur'aanku sunnadaa sharax u ah sunnadaa sharax u ah oo nebigu qur'aanka wuxuu ku sharxay sunnadiisa qawliga ah midda ficliga midda taqriirigaa buu qur-aanku ku sharxay waana muhimmaddii ilaahay usoo diray tabaaraka wa tacala ilaahay baana sheegayo eh, inay sunnadiisu xujo tahay oo wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa hawadiisa kama hadlo iskama hadlo nebi moxamed salawatu rabbi waslamu aleyh laakiin waxa uu ku hadlaya waa waxyi xagga alle ka yimid allah baa u waxyooday tabaaraka wa haddii xataa marmarka qaarkood intuu ijtihaado ijtihaadkiisa ay si la noqoto sidii uu sameeyeyna ayna sax ahayn la dayn maayo waa la sixi ah, soo ma qur-aanka imisay ku timid nebigoo la saxay soo saas ma marka haddii ijtihaadkiisu uusan sidii la rabay ahayn qur'aankaa imaanayoo saxaya wixii nebigu uu sameeyey oo qur'aanku uusan sixin bimacnaa waa sax saas maanaa waa sidii alla rabay marka sunnada nebigu waa xuja cinda jamiici اlumma allaahumma qolyo dib ka yimid oo muctasile la yidhaahdo oo oo oo oo khariban muctasilada baa waxay yidhaahdeen axaadiista qaybteeda aaxaadda ah xujo ma ah khaasatan fii masaa'il اlusuul loo deliishan maayo ra'yigaasi waa ra'yu اlmuctasila bacdu culamaa'i الsunna baa ku ta'ahuray oo axaadiista aaxaadka inaan baabulusuul loo xujaysan karin iyo iimaaniyaadka waa ra'yulmuctasila ninkii qabana ayagu ku ta'auray fikirkaas waa fikirka muctasilada amaa cinda ahlisunna waljamaaca saxaabadii iyo salafkii iyo taabiciinta axaadiista nebiga mayna kala qaadi jirin mar hadduu sugan yahay abwaabta cilmigoo dhan xujo waay meel alla meeshuu galaba sida qur-aanku xujo yahayba xujo wey mayna kala qaadi jirin waa ra'yi xaadis allaahuma firqa iyada aan islaamka lagu tirinin oo qur'aaniyiin la yidhahdo qur'aaniyiin waalqur'aanu minhum bari ah, qur-aankuna beri buu ka yahay qoladaasaa axaadiistoo dhan jumlatan diiday oo inkiray oo yidhi qur-aankaan nagu filan waana kuwuu nebigu hadda ka digahaya xadiisku garan maysaan dabcan way soo baxeen way yimaadeen asalkoodu waxay ka yimaadeen shibhu alqara alhindiya a bakistan bay ka bilowdeen qur'aaniyiin baa la yidhahdaa waxay le annaga qur-aankaa nagu filan wax xadiis aan u baahannayna maba jiraba xadiista nebigana maba ogolinba ayib kuwa qur'aaniyiin baa la yidhaahdaa saasay isku magacaabaan laakiin qur'aan qur-aanku shaqo kuma lehee magaca unbay la baxeen magaca quruxsan bay samaysteen laakiin waxba anfici maayo waxba u tari maayo qoladaasi marka lagu tirin maayo muslimiinta lagu tirin maayo soo ma muslimiinta lagu tirin maayo nin axaadiistii nebigaba kulli wada diidan islaam maaha wabittaali axkaamtii muslimiinta qaadan maayo hadduu horay muslim u ahaayo gadaal uu fikirkan ka qaatayna waa murtad diinta ka baxay waa waayahan dambe waxaa laii sheeg sheegaya kuwa soomaaliyahoo fikirkaa watoo ma aqaano muxuu ahaaye meelahaas gaalkacyo intay ka yimaadeen fikirkaa waa hore gaalkacyo lagu sheegi jiray laakiin hadda wuu soo faafay baa la yidhaha meelahaan aqaan lagu sheeg mid caliraaga la yidhahda meelaha lagu sheegsheegayo koox wadwata oo waagii wutaango la joogi jiray oo lasoo qaxay qixii ugu horreeyey baan aqaanay halka muxaadarayn jiray nin wareersan buu ahaa xmaas badan oo caadifo badan oon caadi ahayn buu ahaa gadaal dambe haddana suufiyadu u galay baa la yidhi gadaaltana haddana suufiyadii ka baxyo qolyahan kadaata muxuu andimada meelaha ka dhisanee islaamka la dagaalamuu haddana galay haddana wixii o dhan intuu ku xubsiibtay buu wuxuu la soo baxay qur'aani baan ahay qolaa marka daba yaacaysa atbaacu kulli naaciq ila nin kastoo iska hadla wax raaca waayi maaye ninkii hadda bannaankaa istaago yidhahdo shaydaan ha la caabudo wax uun daba garaaco durbaan ka daba garaaco waayi maayo oo ficlan waaba jiraanba soo ma qolyahaasi marka islaam loogu talageli maayo hadday horay islaam u ahaayeenna diinta waa ka baxeen hadday dhintaanna lagu tukan maayo qubuuraha muslimiinta lagu aasi maayo gabdho muslimaada hadday qabaan nikaax uma hayo waadix waay xukunkooda axaadiista nebigu ma jirto qur-aan basaa jira ninka qaba muslima waxaase nasiib xumo ah markay culimmada qaarkood ka hadleenoo kooxda iyo afraaddeedaba gaalaysiiyeen ayaa waxaa soo baxay odayaal u doodahay wiilkanaga maxaa loo gaalaysiiyey ah, maxaa wiilkanaga laga rabaa wiilka waxaa laga rabaa iyo inta raacsanba waxaa laga rabaa waxa weeye diin buu faraha la galay hadduu diin faraha la galayna waa in faraha lala galo shantaa lala geli ah, haddii nidaam islaam la helana shaqo in laga qabtay u baahan yahay fikirkaasi intuusan ku faafin ummadda dhexdeeda waa fikir haliisan waxaa kaloo dhan ka khatarsan fikirka khawaarijta ka khatarsan oo shiicada ka khatarsan oo afkaartao dhan ka halisan leanna kulligood waxay ogol yihiin khawaarij iyo shiico iyo muctasilo iyo jahmiyo kulligood waxay isku waafaqsan yihiin sunno nebi baa jirta axaadiis nebi baa jirta qadarkay dooniba ha ka qaateen laakiin qoladani wixii o dhan waa kasii xag jira saasay macnaha marka sunnada nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh iyo axaadiistiisu waa xuja qur'aanka siduu xujo u yahay bay xujo u tahay ficlanna qur'aankan laftiisii baabaan lagu camalfali karin haddaan sunnada la raacin ninka ah, axaadiista ogolayn waxaan uga baahannahay inuu keeno duhurku waa afar ragcadood xaggee qur-aan kaga jirtaa ya casarku waa afar ragcadood baan ka rabnaa inuu qur-aanka ka keeno maqribku waa saddex ragcadood cishuhu waa afar ragcadood salaadda subax waa laba ragcadood qur-aanka ha ka keeno hadduu qur-aanka ka waayo salaad la'aan ha ahaado soo saas maa qur-aanku waa aqiimu salaata buu uhi tukada salaadda toosiya awqaadda salaadahana waxbuu ka ishaaray laakiin qaabka loo tukanayo axaadiis nebi baa sharaxday nebigaa sharaxay salawatu rabbi waslamu calayh ruuxii sunnadu ma jirta yidhaahdaan salaad qaabu u tukanayo ma garanayo mana keeni karo hadduusan salaadda muslimiintu soo wada gaadhaynee qaabkana tukaninna gaalnimadiisa ma shaki baa ku jira marka masaladu waa masale saa waadix isaga saas daraaddeed baa bacdu ahlilcilmi oo weliba salafkii ka mid a ah waxaa ka soo inay dhihi jireen xaajada uu qur'aanku sunnada u baahan yahay ayaa ka badan xaajada ay sunnadu qur-aanka u baahantay walow hadalkaasi mulaaxado la geliyey oo mulaaxadadiisa uu leeyahay haddana aad bay isugu lamaan yihiin qur'aanka iyo sunnada mana kala faki karaan nebigaana yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma kala fakanayaan mana kala tegayaan ilaa ay ii wada yimaadaan bu nab sl sl oo aakhare ay wada tagaan ayagoo wada socda saasay isugu lamaan yihin hada bilahi tawfiq w allahuma w slam nabiyina mxamed